bsmi اllah الرحmn الرaxيim alxamdu لlh rb اlcaalamiin wsl اllahuma wslm wbaarak clى nabiyina mxamedi wعlى alih وصaxbihi أجmaciin ama bacd waxaan kusoo dhex jirnay kitaabkii dafcu imaam اlاضiraab can aayaati اlkitaab lilcalaama mxamed amin shanqiiti caleyh raxmat اllah waa darsigii sagaalaad waxaan soo gaarhnay qowluhu tacaala kutiba calaykum alqisaasu fi lqatla yaquulu lxaqu tabaaraka watacaala kutiba waa la qoray ama waa la waajibiyey calaykum korkiina alqisaasu qisaastii fi lqatla kuwa la laayay dhexdooda ayaddan meesha uu sheekhu doonayo inuu ishkaal bixiyo waxay tahay ee qisaasta hay-adda daahirkeeda waxaa ka muuqda in ay laazim tahay oo inay ciddii kas wax u disha in la qisaaso isagana la dilo ay laazim tahay laana lafdu kutiba baa laga cabiray oo xatmi iyo wujuub faa'iideynaya haddana aayad kale waxaa la yidhi waa la cafin karaa faman cufiya lahu min akhiihi shay marka shay xatmiya laga cabiray hadana shay la cafin karo ruuxii lahaa u cafin karo halkaasuu marka doonayo inuu ka ishkaal baxay hadihi alaayatu aayadani tadullu waxay ku tusaysaa marka bidaahirihaa daahirkeeda iyo muuqaalkeeda kore waxay ku ka muuqda calaa ana alqisaasa amrun inuu yahay qisaastu xatmun oo laasim ah oo waajib ah laabudda minhu laga maarmaan ah bidaliili qowlihi tacaala kutiba calaykum lianna macnaahu waxa weeye furida waa la farad yeelay wa xutima waa la laasimiyey calaykum korkiina maca annahu iyadoo ay jirto tacaala karahaya dakara inuu sheegay aydan ana alqisaasa laysa bimutacayin maca dalika ilaahay wuxuu sheegay qisaastu inaysan ahayn mid si khaasa u laasimaysa mutacayinka waxa ay almutaasis min aljumla waay waxyaalo badan oo jira shayga marka gooni looga saara lahado mutacayin marka qisaasta si gooni ah iyadu laazim uma ah khiyaaraad kalaa jira waay ayado kalayado kalusaa ilahi ku sheegay ana alqisaasa layta mutacayin waxaa yeele lianna weliya dami dhiigga ninka iska leh ruuxa xaqa u leh ee ruuxa la dilay ugu xigaayay bilkhiyaari khiyaar buu ku sugan yahay fii qowlihi tacaala faman cufiya lahu min akhiihi shayun faman cufiya ruuxii loo cafiyo lahu isaga min akhiihi walaalkii xaggiisa shay-un xuu looga cafiyo walaalkiisii uu dilay wax ka mida ruuxii loo cafiyo loo saamaxo marka aayaddaa horena waxay ka dhigaysaa qisaastu inay tahay keligeed inay waajib tahay khiyaar kaloo looga wareegi kale aysan jirin aayaddan kalena waxay sheegtay inuu khiyaar kala jiro oo ah weliyu damigu inuu cafin karo oo saamixi karo ama dhiigga dhan saamxo ama qaar ha saamxo ayb waljawaabu jawaabtuna daahirun way caddahay waay wa huwa jawaabku waxa weeye ana farda alqisaasi qisaasta farad yeelideeda wa ilsaamahu iyo laasimintiisu fi ma shay dhexdii buu ahaaday fii ma idaa lam yacfuu hadduusan cafinin dhexdeeda wey wliyaau dami dhiigga dadka iskale haddayna cafiyin aw bacduhum qaarkood aysan cafiyin marka la leeyahay kutiba oo farad laga cabirayo shardi baa ku xidhanoo waa haddaynan cafiyin qisaasta haddayna cafiyin oo dadkii lahaa ayna cafiyin ama qaar ka mida ayna cafiyin muxuu qaar u cabiray lanna qaar hadday cafiyaan qisaastu waa dhacaysaa saas wey hadday yihiin toban xaqa leeyihiin oo hal ka mida soo istaago yidhahdo anugu waxaan rabaa mag baan rabaa isagaa la qaadanaya hadalkiisa yani dhiiggu yani qisaastu waa dhacaysaa marka wuxuu u wareegayaa mag buu aw bacdhum saasuu yidhi ayib kamaa sida uu tilmaamayo ilayhi xaggiisa qowluhu tacaala wman qutila madluuma faqad jacalna liwaliyihi sulطaana falaa yusrif fi lqatli waman qutila ruuxii la dilo madluuman isagoo laga gardaran yahay faqad jacalnaa waan yeelna liwaliyihi xigtadiisi ruuxii u xigay ee qaraabadiisii waxaan u yeelnay sulطaanan awood baan u yeelnay quwatan wawilaaya cala lqaatil waay ayb falaa yusrif yuusan xadgudbin fi lqatli dilka dhexdiisa yuusan ku xadgudbin yani markuu dilayo dilidda yuusan ku xadgudbin waayo ayib marka waxaa laga wadaa oo arrintu isugu imaanaysaa marka laasim ay tahay qisaastu waa haddaan cafi imaanin hadduu cafi yimaado markaasi khiyaarkaa cafigaa la qaadanaya ama mag isu bedeli ama cafi kulli ah oo xataa muxuu ahay magti way saamixi karaan sooma ayib qowluu tacaala kutiba calaykum ida xadara axadakum lmowtu in taraka khayran lwasiyatu lilwaalidayni walaqrabiina bilmacruufi xaqan cala lmuttaqiin aayad kale wey qowluu tacaala kutiba waa la waajibiyey calaykum korkiina idaa goortii xadara uu soo xaadiro axadakum midkiin almowtu geeridu hadday ku soo xaadirto in taraka hadduu ka tago khayran xoola hadduu ka tago dardaaran lilwaalidayni labadii dhalay uu dardaarmo waalaqrabiina iyo dadka xigtada ah bilmacruufi macruuf uu ugu dardaarmo xaqan cala lmuttaqiin xaqa dalika xaqan cala almuttaqiin ama xaqan xaalu yahay cala almuttaqiin mid muminiin muttaqiinta korkooda ku suga arrinkaasi oo laazima alaaya halkani wax weeyaan aayaddan labada waalid iyo qaraabada haddaad xoolo ka tegayso oo geeri soo xaadirto oo aad geeriyoonayso labadaadii waalid iyo qaraabadii waxu dardaaran waa laazim waa xaq waana waajib saasay aayaddu ka dhigta ayib ayadaasi marka waxayd mooddaa inay iska hor imaanayaan aayadaha dhaxalka qaybiyey markii lagu daro xadiid nabiga ka sugan sal alla alay wasalam meeshaasa marka uu xalinaya hadihi aayatu aayadan aayatu aayadani tucaaridu waxay ka hor imaanaysaa ay caaridaysaa daahirka weeye aayaati almawaariis aayadaha dhaxalka ka hadlay aayadaha dhaxalka oo wixii laga tegay qaybiyey bidamiimati bayaani nebiy sal alla alay wasalam markii loo dumo oo lagu daro nebiga caddayntii sal alla alay wasalam dhaxalka keligood hadii la yidhaahdo kuma cadda masalada inay aayaddan si toosta ga hor imaan laakiin waay waxay caddaanaysaa marka l la raaciyo lagu daro xadiiska nabiga sal alla alay wasalam markaasay arrintu caddaanaysaa ayib oo mucaaradada daahirkii ay markaa muuqanaysaa maxaa yeelay lianna almaqsuuda waxa loola jeedo minhaa aayadaha mawaariista ujeeddada laga leeyahayba waxa weeye ibtaalu lwasiyati dardaarankii in la buriyo lil lilwaariiiina loo dardaarmayo kuwa wax dhaxlaya oo minhum waratada ka mid a ah. ayib aayadaha dhaxalka ku soo aroora dhaxalka qeybiyey sidooduba waxaa ujeeddadoodu ay tahay dadka dhaxalka wax ku leh in lax loo dardaarmay diidayaan ruux marba hadduu dhaxalka wax ku leeyahay bimacnaa dardaaran ma laha waay lanna qeybtiisii waaba loo waaba waaba loo sheegayba wuxuu lahaa waa loo waa loo qadaray maadaama wax qadaran uu leeyahay waxa wax ka siyaasan male wa marka aayatulmawaariid waxay u yimaadeen maqsuudkoodu tahay ibtaalu lwasiyati lilwaariiin ayb wadalika kaasina qowluhu way sal lla alay waslam odhahdiisa nebigu yihi waa ka xadiidka uu lahaa bidamiimati bayaani nebiy xadiidkan u wadalikaasina qowluhu sal lay wasalam wuxuu yidhi ina allaha alle actaa waa siiyey kula dii xaqin cid kastoo xaq u saaxiiba xaqahu xaqiisii buu siiyey ruux kastoo xaq lahaa ilaahay xaqiisa waa siiyey ee falaa wasiyata dardaaran ma jiro liwaariin mid wax dhexlayo loo dardaarmo ayb aayadihii mawaariitu way qaybiyeen dhexalkii xadiiska nebiguna wuxuu ku daray cid wax dhexlaysa inaan dardaaran uusan lahayn labadaa marka laysku daro maxaa soo baxay waxaa soo baxay ruux dhaxalka wax ku leh in aan waxba loo dardaarmi karin soo saas maa ayib aayaddii muxuu ahaayey uu sheekhu ku bilaabayna waxay sheegaysay alwasiyatu lilwaalidayni walaqrabiin labada waalid xilli ay dhaxalka ka qadi karaan ma jiro allaahuma inay addoommo yihiin ama ay gaala yihiin walciyaadu billah saas wa allahuma inuu maanic ku qumo dhaxalka u diida mooye laakiin ayaga lama rido soo ma xajbu xirmaan kuma dhaco qasab hadday joogaan marka alwasiyatu lilwaalidayn iyo aayaadka dhaxalka iyo xadiidkan marka laysku daro way iska hor imaanayaan daahirka marka la yidhaha soo ma qaraabada inta dhaxalka gashay baa iyaguna waalidiinta la mid noqonaya inta aan dhaxalka gelin ayaga ishkaal ma leh soo qaraabadu waxna dhaxalkay gelayan waxna ma gelayaan soo marka inta dhaxalka gashay iyo labada waalid waxa loo dardaarmaa la yidhi ayadan aayadaha dhaxalka iyo xadiiskuna waa diideen halkaas way marka ayib see loo xalinaya xadiidka axmed iyo abu daawuud iyo waxaa soo saaray tirmi bn maajah xasan ama saxiix waa ah. tirmidi ayaa taxsiiniyey alimaam albayhaqi waa xoojiyey sheekh albanina shawaahidii buu ku saxiixinaya in allaha acطaa kula dii xaqin xaqahu falaa wasiyata liwari ayb waljawaabu jawaabtu aahiru waa muuqataa maxay ku muuqataa wa huwa jawaabku waxa weeye ana aayat alwasiyati aayaddan dardaaranka ka hadlaysa alwasiyatu lilwaalidayn walaqrabiin leh ayadaasi haadihi ee tani mansuukhatun wey waa mid la nasakhay biaayaati almawaariid baa lagu nasakhay xukumkeeda waa la bedelay markii horey sidaa ahayd laakiin markay aayadda dhaayaadka dhaxalku soo degeen xukumkaa waa la kor yeelay ayb wlxadiiu lmadkuuru xadiidkan la sheegayna bayaanun weye mid cadayn weye linaasikhi naasikhi buu cadaynaya ayb yani xadiidku aayadda ma naskhin laakiin wuxuu caddeeyey aayadaha nasakhay buu caddeeyey oo xaggee bay ku sugan tahay ina allaha acطaa kula shayin ina allaha acطaa kula dii xaqin xaqahu xaggee buu ku siiyey fii aayaati اlmawaariid saas way maanaa mar haddii aayaat lmawaariid cid walba ilahay xaqiisa ku siiyey xadiidkaasi wuxuu caddeeyey aayaat lmawaariid inay nasakheen aayadda mxuu ahay dardaaranka saasuu ka wada macna ayb wadahaba waxay tageen bacdu lculamaa culimmada qaarkood waxay ku tageen oy mareen ilaa annaha aayadani muxkamatun inay tahay mid xukunkeeda la sugay laa mansuukhatun mid la nasakhay aysan ahayn wantasara waxaa u hiiliyey oo lihada alqowli hadalka isaga ah waxaa u gargaaray ibnu xasmin gaayat alintisaar yacnii u hiilin iyo u gargaarid meesha ugu dambaysa naftu garab dhigay si adag buu u difaacay ibnu xasbi caleyh raxmat ullah kitaabkiisa almuxalla bilaathaar ayuu masalada aada ugaga hadlay oo uu leeyahay ayaddani alwasiyatu lilwaalideyni walaqrabiin mansuuqa ma ah buu leeyahay culimo kuwa sidaa ku raacsan ayb wacala alqowli marka la qabto hadalka dhahaya biannaha iyadu muxkamatun wey waa aayad xugumkeedu weli joogoo la sugay hadii sidaa la yidhaahdo see laysu waafajinaya waay haddaan nidhaahno ayatu alwasiya lilwaalidayni walaqrabiin waa mansuukha oo waxaa nasakhay aayaat lmawaariid warku iska cadiyay laakin hadii la yidhaahdo mansuukha mehe aayaddu waa muxkama sidee baa laysu waafajinayaa iyada iyo aayaat lmawaariid wejigana ha laysu waafajinayaa wa cala alqowli biannaha muxkamatun fa hiya iyadu markaas aayaddu min alcaami caamkii bay ka mid tahay almakhsuusi ee la khasisay waa caam oo alwasiyatu lilwaalidayni waalaqrabiin waa caam soo maa laakiin waxaa khasisay eh? waxaa khasisay aayaat lmawaariis markaasaa waxay ka soo saareen labada waalid way saareen soo ma lana dhaxal bay leeyihin soo ma qaraabada inta dhaxal kalena way saareen maxaa soo hadhay qaraabada intii aan dhaxalka lahayn intaasaa xukumku baaqi yahay inta kalena aayaatulmawaariid baa khasisay oo ka saaray marka waxa weeyaan waa min alcaam almakhsuus ayb falwaalidaani labada waalid walaqrabuuna iyo qaraabada aladiina kuwaasoo laa yariuuna aan waxba dhaxlaynin laa wasiyata aladiina kuwaasoo fاlwaalidaani wاlأqrabuun aladiina yariuuna waay lamu idin qora sax maaha falwaalidaani labada waalid iyo wlaqrabuuna qaraabada aladiina kuwa yariuuna dhaxlaya laa wasiyata lahum wax dardaarana ma leh bidaliili aayaati اlmawaariid waxaa daliilu ah aayaadka dhaxalka iyo wlxadiidi xadiidka ayb iyo wlxadiii iyo xadiidka wa ama alwaalidaani labada waalid alladaani labadaa waalidoo laa miiraata lahumaa wax dhaxala uusan u sugnaanin ka raqiiqayni labada waalidee addoommada ah waay yacni waa nin xor ah labadiisa waalidna ay addoommo yihiin labada waalidee addoommada ah wax ma mar haddayna dhaxalka waxba ku lahayn wuu u dardaarmi karaa markaa soma wakadalika hadday gaalo yihiin lannahu laa yariu lmuslimu ilkaafir wala lkaafir muslim dhaxalka wax kumay lahaa laakiin wuu u dardaarmi karaa ayb wlaqaaribi iyo qaraabooyinka aladiina kuwaasoo laa yariuuna aan dhaxlaynin wlaqaarib aladiina laa yariuuna fatajibu waxaa lahum iyaga wa kalaqaaribi wey manaha kalraqiiqayni wkalaqaarib aladiina laa yariuuna fatajibu waxaa u waajibaysa lahum yaga alwasiyatu dardaaran calaa hada alqowli qowlkaa markaan qabanno ayb labada waalidna marka xaaladda ay dhaxlayaan bay aayatulmawaariid khasiseen qaraabadana kuwa dhaxlayay khasiseen sidaas macnaha weeyaan halkaasi u fiirsada wuxuu yidhi xaalaadkaasi loo dardaarmi karo ama qaraabo ha noqoto ama laba waalidoo dhaxalka uu maanic u diiday ha noqotee xaalaadka loo dardaarmi karo in loo dardaarmo waa waajib buu yidhi calaa hada alqowl xageen ka qaadanaynaa wujuubka ya kutiba baa laga qaadanaya wakadalika xaqan cala almuttaqiin saas daraaddeed madhabkaasi wuxuu qabaa waaba laazim ruuxu inuu qaraabadan dhaxal kalayn wax u dardaarmo waajib waa hadduu ka tagana waa caasi taasi macnaa qabaan ayb waa madhab taabiciinta qaar ka a qaba inay waajib tahay waxaa sidaa maray sidoo kale isxaaq ibnu rahwiya saaxib imaam axmed wakadalika alimaam abu sulaymaan daawuudin aahiri ibnu xasmi baa aad madhabkaas ugu dooday waa madhabka dhahaya Eh, dardaaranka dadka aan dhaxalka wax ku lahayn ee qaraabada in wax loo dardaarmo waa waajib taabiciinta qaar baa qaba aimadaasina way mareen walaakina madhab aljumhuuri laakiin jumhuurta madhabkeedu khilaafahu khilaafahu sidaasi khilaafuhu sidaasi ka duwan waay waa khilaafsan kaas qoladaas tiri waa waajib way khilaafeen oo waxay yidhaahdeen aayadduna waa mansuuqa dardaaranka qaraabaduna laazima ayb waxakaa wuxuu xikaayooday alcabaadiyu fi laayaati albayinaat alimaam alcabaadi fi alaayaati albayinaati waa kitaab ka mid ah kutubta usuul fiqiga alaayaati albayinaati wuxuu ku xikaayooday alijmaaca isku raacsanaan culimadu ay isku raacsan yihiin calaa annaha aayaddu mansuukhatun inay tahay mid la nasakhay sidaasuu xikaayadoo ka sheegay culimmada maca ana jamaacatan ayadoo ay jirto ana jamaacatan min alculamaai qaaluu inay yidhahdeen bicadami naskhi ijmacaasi marka ma jiro w imaam alcabaadi ijmaca uu culimada ka soo guray aayaddu inay mansuukha tahay ijmaacaas bimacnaa sax ma ah waaye naqlulijmac sax maaha maxaa yeele culimmada qaar baa qaba inaysan mansuukha ahayn dood adagna masalada kaga jira ayb qaala wuxuu yihi marka muqayiduhu markuu khilaafkaa soo guriyo mise waa mukhasasa soo ma labadaa markuu soo guuriya buu isagu ra'yigiisa marka yuu sheekhu sheegaya qaala wuxu uhi muqayiduhu cafa allahu canhu allaha ninka yani waxa qoray wuxuu yidhi attaxqiiqu masalada xaqiijinteedu waxa weeye ana anaskha naskhigu waaqicun mid dhacay weeye fiiha ayadda dhexeeda yaqiinan hubaal fi lbacdi qaar ka qaar ka mida inuu naski ku dhacay waa xaqiiqo la hubo buui lianna alwasiyata dardaaran lilwaalidayni labada waalid loo dardaarmo alwaariayni ee wax dhaxlaya waalaqaaribi iyo qaraabadii alwaariiina iyaguna wax dhaxlayay kuwaa dardaaran loo dardaarmo rufica waa la koryeelay xukmuhaa xukumkeedu waa la koryeelay bacda taqarurihi markuu sugnaaday kadib ijmaacan isku raacsanaan khilaafiyadu ayna ku jirin wadalika kaasuna naskun weeye fi lbacdi qaar naski ku yimid waayo laa takhsiisun ma aha muxuu ka wadaa yani wuxuu doonayaa inuu taqri sheekhu wuxuu leeyahay labada waalid iska dhaaf kuwa aan dhaxalka lahaynoo ama addoommada ama gaalada iska dah waalidiinta dhaxalka leh iyo qaraabada inta dhaxalka leh aayaddu markay soo degtay dardaaran bay lahaayeen soo maa ayagoo dardaaran leh oo muddo sida loogu dhaqmeeyey oo xukumkaasi sugnaaday ayaa waxaa yimid aayaatulmawaariis xukumkii isaga ahaa ee sugnaaday ee lagu dhaqmay ayay aayaatulmawaariis meesha ka saareen oy rafciyeen xukum sugnaaday oo lagu dhaqmay oo intay nas kale ka daba yimid meesha ka saarayna takhsiis lama dhehe naski baa la dhaha saas man wuu sii hari doonaa marka wuxuu yidhi wadalika kaasuna naskun wey fi lbacdi qaar la nasakhay laa takhsiisuse maaha takhsiis maaha maxaa yeelay lianna takhsiisa khaas yeeliddu waxa wey qasru lcaami caamkii oo la gaabiyo calaa bacdi afraadihi afraaddiisa qaar ka lagu gaabiyo bidaliili daliil dartiina loogu gaabiyo bimacnaa caamkii oo afraaddii anwaacdii soo hoosgelaysay qaar ka mida xukunkiisa lagu gaabiyey inta kalena laga saaro ayaa waxaa la yidhaahdaa eh? saasaa waxaa la yidhaahdaa takhsiis ah, takhsiiskaasaa la dhaha ayib waa kaan soo miaalin muxuu ahaayey eh, eh, masaajidka gal dadka fadhiyana lacagtan siiy soo ma markaasaa waxaa tidhi hebel mooye waa takhsiis lana istitnaagu waa takhsiis oo marka hebel mooye markii hore tidhi dadka masaajidka ku jira lacagtan u qaybi hebelka la sheegaya sooma gelin hadalkaa isaga markaasaad ka saarto waxaad tidhi hebel mooye baad marka afraaddii soo hoosgelisay qaar ka mid ku reebtay in kalena waad ka saartay hada huwa takhsiis amaa rafcu xukmin amaa xukun koryeelidiisa mucayanin oo khaasa ah, bacda taqarurihi sugnaantiisa kadib fa huwa kaasu naskun weeye laa takhsiisun takhsiis maaha kamaa huwa aahirun sida muuqata waay bimacnaa wax weeyaan xugum sugnaaday oo lagu camalfalay ya oo la kor yeelay naski baa la yidhaha takhsiis maaha saas w man xukumkaa horeeyey yani waxa wey naska xukumka keenay waa horeeyey muddo kadib oo xukumkii hirgalay oo lagu dhaqmay ayaa waxaa yimid nas kale oo xukumkii naskaa hore ku yimid meesha ka saaray ka marka lama yidhahdo takhsiise waxaa la yidhaahdaa naski baa la yidhahdaa bule uu sii sharxaya wuxuu yidhi waqad taqarara waxaa sugnaaday fii cilmi اlusuuli cilmiga usuul fiqiga waxaa ku sugnaaday ana takhsiisa bacdi ana takhsiisa bacda alcamali ana takhsiisa midin qore oo alwat ah, ana takhsiisa bacda alcamali ku camalfalidda kadib markii lagu camalfalo oo naskii lagu camalfalo kadib anna takhsiisa khaas yeelidiisa bacda alcamali camalfal kadib la khaas yeelo bilcaami caamki bilcaami lagu camalfalay nasqu nasqi waa markii naskii caamkaha lagu camalfalay oo lagu dhaqmay oo uu hirgelay kadib haddii uu yimaado nas kaloo ka dambeeya oo afraaddiisii qaar ka mida saaraya markaa takhsiis lama yidhahdee waxaa la yidhahdaa nasqun baa la yidhahdaa ayb ana takhsiisa khaas yeelidda bacda alcamali ku camalfal kadib bilcaami caamkii lagu camalfalay takhsiiska ka dambeeya dib ka yimid naskun waay wa ilayhi kaa xaggiisayna alishaaratu ishaaradu ahaatay biqowli saaxibi maraqi sucuud ninka maraaqi sucuudka iska leh wuxuu ishaaray ishaaradiisu uu ishaaray markuu lahaa wain atama khusa bacda alcamali nusikha walgayru mukhasisan jala ayb saaxibu maraaqi sacuud waa cabdalla bn ibraahim ashinqiiطi waa urjuuza waa waa manduumo gabay ah oo rajsi ah eh, kitaabkiisa marka waxa weeye waa maraaqi sacuud taqriiban fiqiga maalikigaa bay asal u tahay laakiin madaahibta kalena wuu ka hadlaa inta badan wuxuu ku sharxay kitaabkiisa maraaqi sacuudka isaga laftiisaa sharxay kitaab uu ku magacaabay nashru lbunuud calaa maraaqi sacuud wakadalika culimo kalena way sharxeen oo uu ka mid yahay sheekheena kitaabkan iskale maxamed amiin shinqiiti wuxuu ku sharxay kitaab la yidhaha nathru lwuruud sharxi maraaqi sacuud marka waa manduumo aada u qiimo badan sheekh shibla duubay hadda ka hor intuu yurub joogo wailayhi ishaarau biqowli saaxibi maraqi sacuud wain ataa maa husa wain ataa hadduu yimaado maa khusa wax la khasisay bacda alcamali ku camalfalid kadib ya wain ataa hadduu yimaado maa husa aymuasis waay wain ataa hadduu yimaado maa khusa bacda alcamali ku camalfalid kadib yacni hadduu mukhasiskii yimaado caamka mar lagu camalfalay kadib hadduu yimaado nusikha waa la nasakhaya markaa caamkii waa la nasakhaya waxaa la nasakhayaa qaybta qaybta uu ka hadlay khaasku naska khaasku qaybtu sheegay ayaa markaa mansuukha walghayru wixii ka soo hadhaynaa qaybtaa uu khasisay uu nasakhay naska khaaskii uu nasakhay qaybtaa wixii ka soo hadhay walghayru ana mukhasisan xaal uu yahay ayuu jalaa muuqday wixii intaa ka soo hadhay maya wixii ka soo hadhay nas caam ah oo horeeyey oo lagu camalfalay oo nas khaasa ka daba yimid oo afraaddiisii qaab ka uu saaray intaa wixii aan ahayn mukhasis baa la dhahaa waay yahay buu jalaa muuqday oo muxuu noqon karaa waay wuxuu noqon karaa xaalaad bay leedahay xaaladda naskiga la yidhahdo waxa laba nas baa istacaaruda midna midna waa khaas midna waa caam khaaska ayaa ka dambeeyay caamka oo caamka markii lagu camalfalay kadib buu naska khaaska yimid marka maxaa la yidhahdaa naski baan leenahay markaa ayib naski waay limaada loo yidhi naska oo loo odhan waaye lianna waxay noqonaysaa hadii la yidhaahdo muxuu ahaaye waa waa mukhasis hadii la yidhaahdo waxaa dhacaysa in bayaan xilligiisii kadib dhacay bay noqonaysaa ya naskan caamka waa soo degay soo maa haddii naskan caamka loola jeedo macno khaasa loola jeedo markuu soo degay baa la caddayn lahaa soo ma lama cadaynine cumuumkiisii baa loogu camalfalay sidii loogu camalfalayay buu nas nas dambe dib ka yimid ma dhahayno waa muhasis waxaan leenahay waa naasikh baan leenahay maxaa yeele haddaan dhahno waa mukhasis waxaa ka laasimaysa taakhiiru lbayaan eh, can waqti اlxaaja wa hada mumtanic ah, nasku xilligii la rabay in la caddeeyo ayay cadayntiisii kadib dhacdo mukhasiskiibaa dib dhacay noqonaysa arrintaasina sax maha la leeyahay soo sidaas daraaddeed naski la dhihi mahayo takhsiis leenahay waa naskun xaaladaha kale maxay noqon kartaa uu yidhi walghayru mukhasisan jala maxay noqon kartaa waxa waaye ayb waxay noqon kartaa maalan caamkii baa soo degay intaan lagu camal falin yuu khaaskii ka daba soo xaalad maa maxaan dhahaynaa marka takhsiis baan leenahay soo ma waxaa ka mid a maalan oo khaaskaa ka horreeyey naska khaaskaa soo degay oo horeeyey kadibna caamkaa ka dambeeyey maxaan leenahay takhsiis weeyaan baan ama caamkii khaaskuwa hal mar bay soo wada degeenba maba kala dambayninba maxaan leenahay markaana takhsiis baan leenahay soomaritan hal xaalo ayaan waxaan leenahay waa naskhi xaalaadka ka soo hadhoodhan maxay noqonayaan takhsiis bay noqonayaan waa miduu ku leeyahay wain ataa maa khusa bacda alcamali nusikh xaaladda waa naskhi walgayru xaaladaa wixii kasoo soo hadho xaaladaha kaleana mukhasisan xaalu yahay buu jala muuqday marka waxaan leenahay takhsiis baan leenahay sidaas way macnaa wallahu tacala aclam buu sheekh xigta waxa weye qowluhu tacala wacala aladiina yutiiquunahu fidyatun acamu miskiin wacala aladiina kuwii korkooda waxaa ahaaday yutiiquunahu soonka awoodi kara fidyatun baa ahaatay acamu miskiin baa ahaatay ayaddani waxaa daahirkeeda ka muuqda in dad soonka kari kara intay soonkii iska badaayaan ay raashiin bixin karaan kadibna iska afuri karaan ayb hadihi alaayatu aayadani alkariimatu ee wanaagsani tadullu waxay kutusaysaa bidaahiriha cala ana alqaadira ruuxa kari kara calaa sawmi ramadaana ramadaan soonkeeda ruuxa awoodi karaay mukhayarun inuu yahay mid la khiyaar geliya bayna asawmi walicaam inuu soomo iyo inuu raashiin bixiyo inuu oo la khiyaar geliyey baa ka muuqata aayadda daahirkeeda waqad jaa waxaase yimid fii aayatin ukhraa aayad kale waxaa ku yimid maa yadullu waxa kutusaya calaa tacyiini wujuubi sowm soonka waajibnimadiisa ee khaas yeelideeda inay khiyaar uusan jirine soonka keligii inuu waajib yahay ousan cunto khiyaarkeeda uusan lahayn aayad noocaasina way timid waatee wahiya qowluhu tacaala faman shahida minkum shahra falyasumhu ruuxii niibisha xaadira ha soom khiyaar lama gelin markaa sooma marka ma midda hore khiyaarka gelinaysa mise waa midan goynaysa khiyaarka diidaysa ayib saas way macna waljawaabu can hada arrinkan ka jawaabidiisu biamrayn laba arrimood buu ahaaday axaduhumaa arrinka hore waxa weeye ka koobaad wa huwa alxaq weeye ayib jawaabta koobaad iyada ayaa sawaab oo xaq ahe ana qowlahu tacaala wacala aladiina yutiiquunahu fidyatun aayadda ayadii mansuuqun waay biqowlihi ilaahay oo dhahdiisaa lagu nasakhay faman shahida minkum shahra falyasum ayadda dambaa nasakday ta hore marka xukunkeedu waa mansuuqa mar horay ahayd in ruuxii isagoo kari karo uu soomi karo hadduu rabana iska afuri karo isagoo awood leh marxalad bay ahayd laakiin waxaa ka dambaysay in la bedelay oo la yidhi marba haddaad kari karto marka xoog badan inay sidaasi xoog badan tahayna xadii baaba ku tusaya xadii baa waa xadiidka salabat bnu akwac ee ay soo saareen bukhaari iyo muslim iyo keyrkood ee uu leeyahay lama naزlat wclى اladiina yutiiquunahu fidyة طacaamu miskiin kana man araada an yafطura wayaftadiya facala xata naزlat alaayaة alatii bacdaha fanasakhatha buhari muslim waa soo saaray aayaddii taa hore markay soo degtay ruuxii doonana wuu afuri jiray ruuxii oo raashin buu bixin jiray ruuxii rabana wuu soomi jiray middan dambe markay soo degtay tan dambaa nasakday buu leeyahy ayib taas marka wax weeyaan waa ra'yiga xooga oo aayadan dambe inay ta hore nasakday waa athaani waxa weye jawaabta labaad anna macnaa yutiiquunahu waxa weeye laa yutiiquunahu baa laga wadaa oo laa baa meesha ku jirta wacala aladiina kuwii korkooda waxa ahaaday laa yutiiquunahu aan karin soo ma marka macnuhu soo iskama cad ayb laa yutiiquunahu bitaqdiiri laa annaafiya laada naafiyada marka la qadaraya wacalayhi kaa korkiisa marka waa fatakuunu waxay ahaanaysaa alaayatu aayaddu muxkamatun bay markaa noqonaysaa ah, oo marka waxay noqonaysaa xukunkeedu wayakuunu wuxuu ahaanaya wujuubu licaami quudinta waajibnimadeedu waxay ahaanaysaa calalcaajizi midka kari waaye cani sawmi sawmka ka caajiso awood u waayey kalharimi sida ruuxa dada oo kale duqoobay wazamini iyo ruuxa naafada ah ayb wastudila waxaa loo deliishaday lihada alqowli qowlkaa isaga waxaa loo deliishaday biqiraa'ati bacdi asaxaaba saxaabada qaarkood qiraa'ada ay akhriyeen oo ay dhaheen yaawaquunahu yaawaquna wacala ladiina yaawauun wacala ladiina yutiiquunahu soomaayn yatawaquuna ay qola akhriyaan saxaabada ka mid bifatxi lyaai yadoo la kordhigo watashtiiti taai adoo la shado walwaawi iyo wowda almaftuuxatayni ee la kordhigay bimacnaa waxaad noqonaysaa marka yatakalafuunahu isku kalifaya soonka maca cajzihim canhu iyagoon kari karin ayagoon awoodi karaynin kuwa soonka isku dhibaya kuwaasaa fidyo laga rabaa saas way macnaha ma kari karaan laakiin way isdhibayaan marka waxaa la leeyahay dhibka iska daayooo iska afura oo fidyo bixiya aayaddu taasay ka hadlaysaa marka yaani waxa la ama la qadaro ama qiraa'adaasina ay xoojinayso macnaha qira'a mutawaatira maaha wacalaa hada alqowli qowlkaa markaan qabanno fa yajibu waxaa waajibaya cala alharimi ruuxa wanaxwihi iyo dadka la soonka kali waaya alfidyatu baa waajib ku ah inay raashin bixiyaan wa huwa ra'yigaasina ikhtiyaaru lbukhaariyi waay aimaam albuhari caleyh raxmatullah waa sidaa doortay keyrkii mustadilan isagoo deliishanaya bificli anas bni malikin radi allahu anas bn malik ficilkiisii buu deliishaday fii saxiix bukhaari mucallaq isagoo abuu keenay oo uu anas markuu duqoobay oo da' noqday soonkii ku adkaaday iska afuri jiray kadibna soddon miskiin buu jiray atarkaas buu deliishaday aarkana wuxuu yimid isagoo mucalaqa bukhaari ku yimid bukhaari ku yimid lakiin daara qudni heyrkii baa sanad ku keenay isagoo musnadoo xidhiirsan biisnaadin saxiix ayb taana sidaas waay ayadana warkeedu waa cadiy haddaan mansuukhan idhaahnana warku waa cadiy haddii la yidhahdo mansuukha ma ana waxay khaas ku noqonaysaa xukumkani dadka aan soonka awoodi karin waana ra'yiga ibnu cabaas iyo keyrka ay ku fasireen ayb xadiid baana jira sidoo kale tilmaamaya maraaxisha uu soonkuu soo maray xadiiu mucaadina baan umalanaya sida cibaadaadka kaleo kale yani waxa wey tartiib tartiib ayaa loo jidayay mar khiyaar baa la lahaa laakiin soonkaa fiicanba wa an tasuumuu khayru lakum markii dambena markay la qabsadeen ayaa markaa lagu laazimiyey ayb baabu qowlihi tacaala waqaatiluu fii sabiili اllahi aladiina yuqaatiluunakum walaa tactaduu waqaatiluu dagaalama fii sabiili llahi jidka ilaahay ku dagaalama aladiina kuwii la dagaalama yuqaatiluunakum idinla dagaalamaya walaa tactaduuha xadgudbina alaaya ayadani waxa weeye meesha uu doonayo sheekhu inuu shkiilba ishkaal bixiya waxa weeye aayaddani waxay tidhi gaalada kuwa idinla dagaalamayo uun la dagaalama aayad kalena waxay dhihi doontaa gaalada meesha kulligood la dagaalama soo ma marka ma kuwa uun dagaalka nugu hayaan la dagaalama mise kulli baan la wada dagaalanaa labadaas iswaafajinaya hadihi laayata aayadani tadullu waxay kutusaysaa bidaahiriha calaa annahum iyagu lam yu'maruu inaan la amrin biqitaali lkufaari gaalada la dagaalankooda ilaa idaa qaataluuhum inay gaaladu la dagaalamaan mooye gaaladu inay iyagu dagaalka bilaabaan mooye inayna la dagaalamin waqad jaa-ad waxaa timid aayaatun oo kale oo tadullu kutusaysa calaa wujuubi qitaali lkufaari gaalada la dagaalankooda waajibnimadeeda mutlaqan kala qaad la-aan iyagoon gaalada la kala qaadin mid dagaalamayo midaan dagaalamayninba ayado kutusaya kulligood in laga wada dagaalamana waa jiraan wa ayb qaataluu ha dagaalameena am laa mise maysan am ha dagaalamen aysan dagaalamin ka qowlihi tacaala waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitna la dagaalama ilaa ayna ka ahaanin fitno shirki iyo gaalnimo bimacna ayb wa qowlihi tacaala faida nsalakha haddii ay baxaan alshhuru bilaha alxurumu ee dagaalka la xaray faqtuluu lmushrikiina gaalada la dagaalama xayu wajadtumuuhum meel alle meeshaad ka heshaan wahuduuhum qabta waxsuruuhum hareereeya waqcuduu fadhiista lahum iyaga kulla marsadin cimilgal kasta meel kastoo ood ugu dhuuman kartaan ood u geli kartaan u gala ayb waqowlihi tacaala tuqaatiluunahum aw yuslimuun tuqaatiluunahum xaalaad la dagaalamaysaan aw yuslimuuna ish awd maxayt aw bimacnaa tii waxa weeyaan ilaa an yuslimuu oo xataa yuslimuu ilaa ay ka islaamaan ayib marka aayaadkan waxay tilmaamaya aadka waxaa ka muuqda in gaalada lala dagaalamayo aysan ahayn keliya kuwa la dagaalamay ayadda horena waxay leedahay kuwa idinla dagaalamaya saas weeye ishkaalkuu doonaya sheekhu inuu bixiyo waljawaabu can hada arrinkaa ka jawaabidiisu biumuurin arrimay ahaatay alwalu midka uga hore wahuwa axsanuhaa isagaa ugu fiican wa aqrabuhaa isagaana ugu dhow meeshaas hoosta ka xariiq sheekhu midaasi waxaad moodaa inuu iyada rajaxay yaa wejigaa hore hadana gadaal dambe kuwa uu soo wada mid kamid midu haddana xoojin doonaa wa huwa axsanuhaa ka ugu fiican wey wa aqrabuhaa ka ugu dhowaanshan badan sawaabka weeye ana almuraada ujeeddada biqowlihi loola jeedo aladiina yuqaatiluunakum tahyiiju lmuslimiina muslimiinta kicintooda laga wada wa taxriiduhum dhiirigelintooda calaa qitaali lkufaari gaalada la dagaalintooda lagu dhiirigeliyo fakaأnahu waaba isagoo alla yaquulu le lahum iyaga ku leh haaulaai ladiina haaulaai kuwaas aladiina kuwaasoo amartukum aan idin amray biqitaalihim la dagaalankooda hum iyagu khusuumukum ya waa kuwa idinku taagan waa kuwa ad ishaysaan wa acdaa'ukum cadowyaalkiina wey aladiina kuwaasoo yuqaatiluunakum idinla dagaalamaya ayb bimacnaa qatil muxuu ahaay ayadda waxaa laga wadaa marka ilaahay leeyahay waqaatiluu fii sabiili اllahi aladiina yuqaatiluunakum waa tafsiirkan hore la dagaalama kuwa idinla dagaalamaya bimacnaa waxaa laga rabaa waxaa laga wadaa in la kiciyo nufuusta mu'miniinta oo la yidhaahdo dee waybay idinla dagaalamayaan oo cadowbayba idin yihiin oo idinma badbaadinayaane maxaad ula dagaalami laadihin marka cilada keenaysa inaad la dagaalantaan naftaad marka lagu leeyahay waruuba kuwa maagan yahay maad iska celis ya wuuba ku maagan yahay isagaabaa ku dilhay waabad waabad ka baxsan ladahay maad iska celis maxaa laga wadaa tahyiij waay adigii baa rabaa in lagu kiciyo marka tilmaamidda la tilmaamaya aladiina yuqaatiluunakum takhsiis mehe waxaa laga wadaa bimacnaa waa yacni nufuustii mu'miniinta waxaa lagu kicinayaa hawshan waxaana loo muujinayaa inay cadowgooda yihiin oy ka baxsan layihiin oo ay tahay inay sidaa ula dagaalamaan macnahaasi waa macno macnahaasi waa macno waa macnaha hore ee sheekhu yidhi waa fiican yahy ayb wayadullu lihada almacnaa macnaha waxaa kutusaya qowluhu tacaala waqaatilu lmushrikiina kaafatan kamaa yuqaatiluunakum kaafa gaalada la dagaalama dhamaantood say iyaguba dhammaantood idinla dagaalamayaa soo ma yaani iyagiibaa idinla dagaalamaya idinkuna waad daynaysaa ma saxba maya haddii lagula dagaalamayo adiguna la dagaalam ninku raadsanayood ka baxsan laada iska celi waay macna sidaas weyaan macnahaas baa kutusa wa khayru maa yufasaru bihi lqur'aanu lqur'aan buur wa khayru maa yufasaru wax lagu fasiro bihi isaga alqur'aanu qur lagu fasirana alqur'aanu qur laftiisa waay wax qur-aan lagu fasiro waxaa ugu fiican isla qur-aanka laftiisa ilaahay maqsuudkiisa cid ka taqaana ma jirto hadalkiisan ilaahay muxuu ula jeedaa cid fasirta oo isaga allah tabaaraka watacaala kaga fiican ma jirto saas weyaan ayb waayru maa yufasaru bihi lqur'aanu lqur'aan alwajhu aani wejiga labaadi waxa weeyaan annaha aayadani mansuukhatun waay aayadda waqaatilu fii sabiili lahi aladiina yuqaatiluuna kuwa mansuuqa oo waxaa lagu nasaxay biqowlihi tacaala faqtulu lmushrikiina xayu wajadtumuuhum meel alla meeshaad ka heshaanba laaya aayadaasaa nasahday xukunkaas waa la bedelay waay wa haada kani min wijhati nadar dhanka fiirada ah, xagga fiirada marka la wa haada min jihati nadari fiirada dhankeeda daahirun waa muuqdaa xasanun waana wanaagsan yahay jiddan aad buu u wanaagsan yahay waa macno iska muuqda inay mansuuqo tahay waa muuqdaa waana wanaagsan yahay weliba aad buu wanaagsan yahay somal haddana waxoogaa waxaa ka muuqda inuu ra'yiga haddana uu rajaxayo ayb waidaaxu dalika arrinkaa caddayntiisuna waxa ana min xikmat illaahi ilahay xikmadiisa waxaa ka mid a albaaliqati ee xeesha dheer fi tashriici jidaynta dhexdeeda markii ilaahay uu wax jidaynayo xikmadiisa xeesha dheer waxaa ka mid a annahu alle idaa goorti araada uu doono tashriica amri arin jidayntii cadiimin oo weyn cala nufuusi nufuusta korkeeda ku weyn xugum nufuusta ku weyn oo ku culus markuu alle doonayo inuu jideeyo rubamaa yashracuhu waxaa laga yaabaa tilaabo tilaabo in dadka lala qaado maadaama nufuustii ay ku culus tahay hal mar haddii lagula soo boodo wax culus la saaro nufra laga cararaya inay cararto naftu oo boodo naftu hadday boodona lama soo qaban karo saas daraaddeed waa in la sasabo oo loo tartiibiyo ya oo la ogolaysiiyo la suubaan salaaxo saasaa macnaha axkaamta qaarkood ku imaanaya ilaa ay tan la qabsadaan tan markay la qabsadanba tukii ka yar loo gudbina haddana tu kale loo gudbina saasay marka ku tegayaan w man ayb rubamaa yashracuhu litakhifa si ay uga u fududaato sucuubatuhu xukunka adaygiisa ama tashriica adaygiisuu ugu fududaado bitadriiji tartiibinta tartiib tartiib loo jidaynayo sababteeda suu ugu fududaado oo nufuust macnaa u aqbasho falkhamru maalan khamradu maalan lamaa kaana markuu ahaaday tarkuhaa ka tegitaankeedu shaaqan mid adag dhib ah cala nufuusi nufuusta korkeeda dhibku ah allatii nufuustaasoo ictaadatahaa khamrada caadaysatay khamrada dee baranin inuu ka tagaay dee maba samaynin sooma maba yaqaanaba laakiin nafta baratay inay ka tagto ma fududa sooma oo yaani mukhadaraadka iyo waxyaalaha bini aadamku uu barto yaani in laga gooyo ma ayib marka hadday sidaa ahaatay arrinku ka tegitaankeeda nafta baratay inay ka tagto maadaama ay ku adag tahay dakara wuxuu sheegay alla awalan markii ugu horreeyey bacda macaayibihaa ceebaheeda qaar ka mid uu sheegay biqowlihi buu ku sheegay qul fiihimaa imun kabiir fiihimaa khamrada iyo iyo khamaarka imun baa ku sugan kabiirun oo weyn ceeb baa lagu shegay halkaas soo maa culimada qaarkood waxay yidhahdaan aayaddii kale waxaa ka horeysay sakaran wa risqan xasana ah, marka cinabkii waxyaalaha ilaahay markuu u sheegaya addoommadiisa wuxuu yidhi sakaran sarqaan iyo warisqan xasana marka risqii kale waa la ammaanay laakiin sakarka lama ammaanin soo ma waxaa ku xigtay in eedba loo jeediyaba markii hore waa laga aamusa waxaa la yidhi sakaran laakiin sakaran baa lagu gaabsadaye lama dhin sakar xun waa laga yimidoo haddana waxaa la yidhi qul fiihimaa imun kabiirun muxuu wa waimhumaa akbaru min nafcihimaa meeshaa marka eed baa loo jeediyay laakiin laguma kalax tegin ayb uma bacda dalika markaa kadib xaramahaa alla wuu xarimay fii waqtin duuna waqtin wati waqtiga qaarkii watina waa loo daayay waqtiyada qaarkood cab baa iska daaya kama dalla calayhi qowluhu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqrabu asalaata waantum sukaara muminiintiiow salaada hau dhowaanina idinkoo sarqaansan maxaa laga wadaa marka xilliga salaaduhu soo dhow yihiin khamrada iska daaya ayb xilliga salaaduu soo dhow salaada subax iyo salaada markay soo dhow salaadaha kale si salaada waqtigeeda kuugu soo gasho adoo miyir qaba marka haddaad sarqaantayn salaadha tukanina waqti qaarkii baa loo diiday waa soo wadaa weli uma markaa kadib lama stanasat markay weheshatay oy la qabsatay annufuusu nafafyaalkii bitaxriimihaa xaaraamaynteeda markay naftii la qabsatay filjumlati duutuub ahaan ayaa xaramahaa alla wuu xarimay taxriiman xaraamid baatan oo go-an si adag baa markaa loo joojiyey biqowlihi rijsun min camali shayطaani fajtanibuuhu lacalakum tuflixuun waxaa waa qurun oo dhaqan shaydaan ah ee ka fogaada si aad u liibaantaan ya ayuha ladin aamanu ya ayuha aladiina aamanu laa taqrabu الsalaata wa antum sukaara idinma qor maxaan idhi markaani ya ayb uma lama stanasat الnufuusu btaxriimiha fi ljumlati xaramaha taxriima baatan biqowlihi rijsu min camali الshayطaani fاjtanibuuhu lacalakum tuflixuun marka si tartiiba soo looma jideen tartiib tartiib tartiib nufuustiibaa ilaahay uu yaqaanaa yani nafta bini aadamka nafta bini aadamka uu yaqaana waxay la qabsato waxay u baahan tahay in tartiib tartiib looga gooyo wanafsu kailfi ifli soo maa wanafsu kaifli ninkii la dhihi jiray ya busiri ayib wakadalika sawmu soonkuna sidaasoo kaleu isaguna ku yimid lamaa kaana markuu ahaaday mid dhib badan cala nufuusi nufuusta korkeeda mid ku adag markuu ahaaday oo mashaqo ku ah sharacahu alla wuu jideeyey awalan markii ugu horreeyey calaa sabiili takhyiir buu ku jideeyey khiyaargelin jidkeed baynahu soonka iyo wa bayna alicaami la khiyaargeliyo soon ama cunto bix ayb uma markaa kadib ayuu raqaba wuxuu jeclaysiiyey fi sawmi sowmkii ayuu alla jeclaysiiyey maca takyiiri ayadoo haddana khiyaargelin ay jirto khiyaar baad leedahay laakiin labada khiyaar ma sinee ya soonkaa fiican maxaa la yidhi wa an lakum baa ama cunto ama soon laakiin inaad soontaa fiican soo mid maa ayb biqowlihi buu wa an tasuumuu khayrun lakum uma markaa kadib lama stanasat bihi nufuusu markay nufuustii ay la qabsatoy weheshatay awjabahu alla soonkii waa waajibiyey bihidu soonka unoqonaysa awjabahu alla waa waajibay iijaaban xatman oo laazim ah biqowlihi tacaala faman shahida minkum shahra falyasumhu ayib wakadalika sidaa khamrada iyo soonkaba tartiib tartiib loogu jideeyey kadalika sidaasoo kaleo alqitaalu dagaalkun ahaaday calaa hada alqowli qowlkaa korkiisa markaan qabanno ayaa alqitaalu shaaqun uu yahay mid adag oo dhibku ah cala nufuusi korkooda ayb mar hadduu shaaq ku noqday wakadalika alqitaalu calaa hada alqowli shaaqun cala nufuus adina marka alla wuu idmay fiihi dhexdiisa awalan markii ugu horreysay min hayri iijaabin isagoon ku waajibinin ya ilaana dagaalka muxuu idin qoree wakadalika eh? lama kaana shaaqan muu idin qoreya ah, sax lamaa kaana markuu ahaaday shaaqan mid adag cala nufuusi adina saas sax wey lamaa kaana markuu ahaaday shaaqan cala nufuus adina alla wuu idmay fiihi qitaalka dhexdiisa awalan markii ugu horeysay min hayri iijaabin isagoon dadku waajibinin idan baa hor yimid oo waxaa la yidhi udina liladiina yuqataluuna biannahum ulimuu kuwa lala dagaalamayo waxaa loo idmay inay iska celiyaan dadka la dagaalamaya ciladuna waa in la dulmiyey biannahum ulimuu ayb aidankaasay marka hore ku timi uma markaa kadib wjaba waajibiyey alle calayhim korkooda wuxuu ku waajibiyey qitaala man qaatalahum dadka la dagaalamaya uun inay la dagaalamaan duuna man lam yuqaatilhum cidda aan la dagaalamaynin maya ah. gaalada kala qaada oo kuwa dagaalka idinku haya iska celiya laakiin kuwa aan idinla dagaalamayninee banaankooda jooga kuwa hala dagaalamina kuwa iska daaya saasaa markii dambe ku xigtay waqaatiluu fii sabiili illahi aladiina yuqaatiluunakum uma markaa kadib gaaladii baa loo kala reebay macnaha kulli safha ka marina laakiin kala reeba waay uma markaa kadib uma stanasat uma lama mid ragga Ah, uma lama stanasat markay weheshatay oy la qabsatay nufuusum nafayaalkoodu bilqitaali dagaalkii awjaba waa waajibay alle calayhim korkooda iijaaban caaman waajibin caam ah oon kala reeb lahayn yuu markaa ku waajibay biqowlihi faqtuluu lmushrikiina xayu wajadtumuuhum wakhuduuhum waxsuruuhum gaalada laaya meeshaad ku heshaan yani waxa weya qabta hareereeya lama kala reebin markaa waa goorma lanna waxa wey aayaddan faqtulu mushrikiina waxay soo degaysaa goormay soo degtay ah, suuraday ku jirta tooba tooba goormay soo degtay sanadkii sagaalaaday soo degtay ha ah, soo ma waa muslimiintu xoogaysteen oo muxuu ahay tabuug duulaankeedii oo marka waxa wey waka kala reebina markaa ayb sidaasaa marka loogu tartiibiyey sida axkaamta kaleba loogu tartiibiyey tartiibkaasay aayadani ku timid marxalo maraaxishii ka miday ahayd marka waqaatiluu fii sabiili اllahi aladiina yuqaatiluunakum marxalay ahayd sooma way ka horaysa maraaxilna way ka dambaysa sidaana wuxuu yidhi waa weji alwajh اhaaliu wejiga saddexaad wax waa wahuwa ikhtiyaaru bni jariirin ibnu jariir doorashadiis ibnu jariir abri waa siduu doortay weye wayadharu lii waxaana ii muuqata anahu isagu asawaabu inuu yahay sheekha saddexdii ra'yiba wuxuu ka yidhi wax ku tusaya waxoogaa inuu isaga u iilanayo ya marka keebuu qabaa sheekhu kutubtiisa kale lagu noqday ubaahanta ayb wayadharu lii anahu sawaab kan dambaad moodaa laakiin inuu hadalkiisu ku xoog badan yahay waxaa ii muuqata buu inuu ra'yigani uu yahay midka sawaabka oo kee ana alaayata aayaddu inay tahay xukunkeeda la sugay oon mansuuqa ahayn wa anna macnaha macnaheeduna markaa wuxuu noqonayaa qaatilu ladiina yuqaatiluunakum ay waxaa laga wadaa min shanihim ay yuqaatiluukum gaalada kuwa shanigood arrinkoodu yahay inay idinla dagaalami karaan kuwa dagaalami karaa laga wadaa marka oo maxay noqonayaan kuwa awooda inay uun dagaal ka qayb qaataan maxaa soo hadhaya marka kuwaan dagaal awoodi karin oo maxay yihiin dacfadii waxaa baxaya dumarkii caruurtii odayaashii wadaadadii kaniisadaha isaga cibaadaysanayey dadka iska shaqaalahe casiifka ah waxa aan dagaalka ku jirinee idin dagaalna aan muxuu ahaay qayb ka ahayn kuwaas halaynina kuwa hala dagaalamina macnahaasay noqonaysa qaatilu ladii qaatilu fii sabiili اllahi aladiina yuqaatiluunakum ay min shanihim an yuqaatiluukum kuwa shanigoodu inay idinla dagaalami karaan ay tahay ama kuwaan dagaal ama aan diyaar u ahayn ama aan xamili karinba oo ehl aan ahayn kuwaasi maya macnahaas in laga wado ayuu ibnu jariirna doortay sheekhuna wuxuu leeyahy sidaasaa ayaa sawaab ilaah ama alkaafiru gaalka alladii kaasoo laysa aan ahaanin min shanihi xaalkiisa iyo shanigiisa alqitaalu uusan ahayn inuu dagaalaba shanigiisa maba ahaba ka nisaai sidao dumarkoo kale wadaraariyi sida caruurtoo kale washuyuukhi odayaasha alfaaniyati ee dhammaaday waruhbaani iyo wadaadada suufiyada ee iyo duurka isaga jira wa asxaabi asawaamici aruhbaan waa wadaadadooda suufiyadooda guud waay wa asxaabi asawaamici kaniisadaha kuwa asxaabtu ah sawaamicdu waa meelaha inta badan duurkay ka dhistaan sawaamicdu kanaaista inta badan magaalooyinka waxaanay ka dhistaan waa meelaha ay ku tukadaan laakiin sawaamicda waxaa la yidhaahdaa inta badan meelaha ay duurka ka dhisaan oo qolyahaadan adduunka ka go-ay ee aan guursanin ayaa gala meeshaasuu isaga jiraayo marka isaga cibaadaystaa oo adduun ma soo dhexgalo oo ganacsi ma sameeyo oo siyaasad ma galo oo halkaasu yuu ku jiraa awaamicda marka meelaha duurka ay ka samaystaan basawaamic la ydhaha raggaa marka meelaha isaga jira kuwa dumarana way jira dumarkuna way galaan waasxaabi sawaamic iyo waman cid alqaa riday ilaykum xaggiinna assalama ya nabadgelyo ah, aynu nabad ahaano dagaal diyaar kuulama yihi kulamana dagaalamayo aan heshiis ahaano ah cid nabad kuusoo taagtay oo gaalada ka mid falaa tactadu marka ha xadgudbina biqitaalihim dagaalkooda ha ku xadgudbina saaslsomaahanwalaa tactadu somaayad muxuu imaan karaa kuwa aan dagaalba shanigoodu ahayn inaad laysaan ama la dagaalantaan waa ictidaa liannahum iyagu laa yuqaatiluunakum idinlama dagaalamayaan mar haddayna idinla dagaalamaynin ama heshiisbaa idinka dhexeeya ama waa dadka aan tabarba ulahayn dagaalka kuwa inaad la dagaalantaan waa xadgudub inaad laysaan waa xadgudub macnaha macnahaas waay wayadullu waxaa ku tusaya lihaada kan alaxaadiidu axaadiidta almusarixatu ee caddaysay binahyi reebitaan can qatli asabiyi ilmaha caruurta layntooda axaadiista caddaysay caruurta layntooda ee reebtay macnaha almusarixatu caddaysay binahyi reebitaan can qatli sabiyi layska reebo xadiista caruurta halaynina leh xilligaad dagaalamaysaan oo gaalada la dagaalamaysaan buhaari muslim baa soo saaray waasxaabi sawaamici meelaha ay ku cibaadaystaan kuwa asxaabta u ahe meelahoodaa ku jira duurgalka iyadana waxaa ku soo arooray xadii laa taqtuluu ahla sawaamic axmed ibn abi shaybi bayhaqi waa soo saaray lakin waa daciif xadiidka dhahaya xisaabu sawaamic halaynina ah waa daciif isagu wlmar'ati iyo haweeneyda oo kalmara ama haweeneyda dilkeeda iyadana xadiidkeedu fii saxiixayn buu ku sugan yahay nebigu sal l sl dumarka halaynina washaykhi iyo odayga alharimi ee duqa ah odayga duqoobay isagana habartuna waa la mid eh. iyadan xadiid baa ku soo arooray laa taqtuluu shaykhan faaniyan abu daawuud ibn abi iyo bihaqi baa soo saaray laakiin waa daciif isaguna ayib waidaa lam yustacan odayga da'da ah, shardi baa ku xidhan markaan la dilaynin ama lala dagaalama idaa lam yustacan haddaan la kaalmaysanin bira'yihi ra'yigiisa haddaan la kaalmaysanin hadduuba khabiir caskariya oo ninka dagaalkaba takhdiidinahaya ee maskaxda lagu dagaalamaya ninka dajinaya haduu yahay dee isagaaba ka khatarsan midkan xabadda ridahaya soo maa ah, idaa lam yustacan bira'yihi dagaalka qayb buu ka yahay markaa odayba ha ahaadee laakiin dagaal qayb buu ka yahay markaas kuwa dagaalamayuu la yahay wa amaa saaxibu ra'yi midka ra'yiga u saaxiibka ah ee ra'yiga lagu dagaalamayo qayb ka ah fa yuqtalu waa la dilayaa ka durayd ibnu simma soo mena Ah, xagee lagu dilay baanu nidhi dagaalkii xunayn ah, ayb raggii dagaalka taladiisa bixinayay buu ahaa anagi shicirkii soo waqad fasara waxaa fasiray haadihi laayata aayadan bima hada almacnaa macnaha waxaa ku fasiray cumar bn cabdilcasiis radi allahu canhu wabnu cabaas walxasan lbasri aimmadii salafka qaar ka mid a ah ayaa sidaa ku fasiray ayb inaan dadkaa la laynaynin waa madhab ljumhuur dadkaas aan dagaalami karin inaan la laynaynin waa madhab اjumhuur ee shekh ibnu taymiya doortay sababta waxa wey nebigu sal ly waslam markuu ka hadlayey dumarka markii e, duulaamada mid ka mida la dilay oo lagu xoonsan yahay waa kii nebigu sal l sl marka waa kii nebigu dhihi jiray sal ly sl ma kanat ya maxaa loo tani tani mid dagaalamaysa ma ahayn maxaa dilay yani waxaa laga fahmayaa oo ciladaasi muujinaysa cidda dagaalamaysa lala la dilaa ciddaan dagaalamaynin dumarka waxaa layaha loo dilin yaan loo dilin liannaha laa yuqaatiluun saas daraaddeed fuqahada jumhuurtooda waxay qabaan dumarka laftooda hadday dagaalka galaan raggay la mid noqonayaan masaladu marka dumarnimada maahee maa kaanat haadihi lituqaatil ah, saas weyaan maa kaanat haadihi lituqaatil sidoo kaleeto xadiid baa jira isagana saxiixa biduruqihi abu daawuud iyo nasa ibn maaja saareen oo nebigu sal lay slm khaalid uu ku yidhi u diray khaalid ciidanku hogaaminayay wuxuu ku yidhi khaalid ka dabatag waxaad ku tidhahdaa laa taqtulanna mra'atan walaa casiifan ha dilin haweeney nin iska shaqaalo aana ha dilin waa ajiirka waa dadka iska shaqaysta muruqmaalka iyagu aan dagaal ku jirin marka nin iska ajiirahoo shaqaalo aho iska xamaasha hadilin haweenayna hadilin khaalid warkaa gaadhsiiya marka waxaa laga wadaa bimacnaa wax weeyaan nin dagaalamay ama ruux dagaalamay ama da ahaado ama dumar ha ahaado mooyaane laakiin dadka aan dagaalamaynin inaan la dilaynin waxay ku salaysantaha masalada khilaafkeedu asal ah culimadu isku khilaafsan yihiinoo gaalada marka lala dagaalamayo ka dilkiisu bannaan yahay ma gaalnimaa loo dilayaa mise waxaa loo dilayaa inuu dagaalami karo imaamu shaafici iyo aimo kale waxay qabaan waxaa loo dilayaa likufrihi saas daraaddeed waxay leeyihiin waxaan wixii nasle mooye waxa kale waa la laynaa jumhuurtuna waxay qabaan maya looma dilayo likufrihi waxaa loo dilayaa eh, inuu dagaalami karo ra'yigaa dambaana xoog badan oo ah inuu dagaalami karo leanna haweenayda aan la dilaynin waa gaal hadii gaalnimo loo dilay waa la dili laha tahay waa gaal oo gaalnimadu dhiigga bannaynayso haweenadaa la dili lahaa la dili lahaa kan shaqaalahabaa la dili lahaa marka ciladu maaha gaalnimadee eh, gaalnimada markuu xadgudub ku darsado inuu dagaalamayo markaa wey marka yani ay bannaanaanayso marka labadaa asal buu khilaafku kala noqonaya hada billahi towfiiq sal allah wslam wbaarak cala nabiyina moxamed wala alihi wasaxbi waslem